bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ikhwatii fi llaahi kelimadeenna in sha allahu tabaaraka wa tacala aan halkan ku qaadan doonno saxiixu qisas annabawiyi wey qisaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ka asbaabahan u doortay mawduucaas aar waxaa laga yaabaa meelo badan inaan ka jeediyey dhowr arrimood weeye laba arrimood baa ugu muhiimsan awalan shayga qisada la yihahdo dadku ay jecel yihiin waa history ama taariikh laga shay laga hadlaayo wey oo dhacay bini aadamku naftu shawq aad bay u jecesha hadda haddii la yihahdo maanta maxaa laga hadlayaa masaajidka dad islaayey iyo meelo isku duulay iyo waxa la burburiyey meel laga istaagay la heli maayo laakiin haddii la yihaahdo kitaab baa la akrinaya in yar baa lagaba inay timaado nufuusta bini aadamka iyo bashariga waxay jecel yihiin waxyaabaha dhayo dhacay ka sheekaynta naftu aad u jecesha taa waa qeyb bay ka tahay waxaa kaloo kasii muhiimsan nabiga calayhi salaatu wasalaam huwa wa abi murabibu isagoo rasuul ah haddana ra'iiskii muslimiinta ah haddana wa ah murabibu saxaabadiisa qaabka u tarbiyeyn jiray waxaa ka mid ah yani jaanib kastoo xayaatada nolosha bini aadamkaa ah ayuu kala hadli jiray qisooyinkii reer banu israa'iil ee dhacay ee ka horreeyey marmarka qaarkood buu usoo qaadan jiray si naftooda uu markashaaqu u geliyo waxyaabuhu samayn jiray waxaa ka mid ah rasuulka calayh isalaatu wasalaam jaanibka hima alcaaliya iyo qofka muslimka inuu si sira u fikiro wuu ka tawjiihin jiray wuxuu ka tawjiihin jiray jaanibka sakhaha iyo deeqda iyo qiimahay leedahay wuxuu ka tawjihin jiray bukhliga iyo dhibaatada uu leeyahay wuxuu ka tawjihin jiray waracnimadka iyo xalaalmirashadu qiimaha ay leedahay wuxuu ka tawjihin jiray ukhwanimadka iyo walaaltinimadku maaragtay sida ay tahay wuxuu tusaale uu keeni jiray dulmiga iyo xadgudubka iyo xaaraam cunku ummadihii hore sameeyeen aafaarta ka ratimatay aysay ahaan jireen dhammaan xayaatada qofka bini aadamka xayaatadiisa oo dhan buu rasuulku tusaale u wada keeni jir anigana waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaybahaas geeridaa ka mid ahayd iyo sakaraatulmowtka iyo qabriga iyo asilada ka imanaysa iyo waxyaabaha qofku uu mari doono marka waxaan rabaa anoo halka ka ambaqaadahaya waxaan qisaska u doortay mawduuca qaybta labaad sababka labaad inay xayaatadeenna oo dhan qaybo ka mida aan miaal uga soo qaato waxaan ku bilaabahayaa qisaska nabiga ka sugnaada calayh isalaatu wasalaam intaana sheegin waxaa had iyo jeer ammaana cilmiyan ah qofka dadka waxuu u sheegaya awalan inuu soo xaqiijiyo oo shay sugan aad dadka u sheegto shay aana sugnayn aadoo dadka ka ilaaliso marka axaadiistan keeni doono hadduu ilah yidhahdo way wada sugan yihin dhammaantood kutub fara badan bayna ku sugan yihiin qaar bukhaari baa warinhaya qaar muslim qaar labadoodu bukhaari iyo muslim abu daawuud imaam albayhaqi shucab aliimaan abu cabdilahi alxaakim fi lmustadrak imaam axmed fi lmusnad yani kutubun shata kala duduwan laakiin halka meelaad ka wada heli kartaan baan idin ishaaraya qofka raba inuu xaqiijiyo weliba si fiican uga dhergayo kitaabka la yihahdo ciwaankiisu sidaan haddaan qiso kusoo qaadana wey saxiixu qisas annabawi baa la yihahda kitaabka ciwaankiisu saxiixu qisas annabawi waxaana iskale nin mucaasira maanta jooga oo kuweyti ah hebel fulaan marka alashqar la dhihi jiray yaa iskale kontan iyo ku soo ururinaya oo axaadii wada oo wada sugnaatay konton iyo toddoba qiso wey weli waxaan dhihi lahaa akhuna maaratay sheekh maxamed aadam iyo khayrkii iyo maaratay sheekh qorani iyo ragga ducaadda waxyaabaha dadka soo jiitay ka midta inaad masaajidka kitaabkaasoo kale inti darsi ku saabsan laga dhigo maalinkiiba markay duhurka la tukado casrka hal qiso hal xadiidoo qiso xumbaarsan in marka loo sheego waa tarbawi wey noloshoo dhan buu taabanaya dhinac kastu ka taaba marka kitaabkaasaa intuba kusoo ururay marka kitaabka qofka soo gata wuu ka helayaa xadiidkii naskiisii takhriijkiisii xukunkiisii iyo sharaxiisii iyo fawaa'idda laga qaadanayo intuba sheekha wuu ku sheegaya saxiix qisas nabowiga maarata ciwaankiisa la yihahdaa tawafsirayaasha aad gashaanna waad ka waad ka helaysaa waxaan soo qaadanayaa marka qisada u horeysa waa qiso markaa asaxday nabiga alayh isalaatu waan ka sugnaatay wuxuu leeyahay waxay ku saabsan tahay sakaraatulmowtka qofku markuu adduunyada waa laga tegay waan ogsoonah dhammaanteen ood dhimanayna naftu markay ka baxayso qofku sakaraatulmowtka qabanaya xanuunka ay leedahay inta baaxadda uu dhan yahay wax caqligeenna aan ku qiimeyn karra male nas uun aayad qur'aan ama xadiid inuu noo sheega mooyaane wax caqligeenna aan ku qiimeyn karra male way ka weyntahy wax bini aadamku u qiimeeyo marka rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam asagoo saxaabadiisa raba inuu arintaa taabsiiyo ayaa wuxuu ku yidhi u qise usoo qaatay aarkuna waa qise saxiix xadiikana waa xadii saabida wuxuu ku yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam majmuuca reer banu israa'iil ah ayaa maalin meel isugu yimaadeen rag cubaada oo cibaadaysan jiray bay ahayd waxay ka wada sheekaysteen aakhiro iyo wixii ku saabsanaa iyo asilada qabriga sakaraatulmowdka waxaasay ka sheekaysteen markaasaa ah, waxay dhaheen qayb ayaga ka mid ah hadal soo darxiyo waxay dhaheen war ilaahay haddaan barino oo qubuurahan agteenna qof ka mida ah uu ilaahay noo soo nooleysiiyo oon interview ka qaadnoon dhahno warbarwaran nafti lagaa qaaday intee in leeg baad dhib martay intee in leeg baa xanuunku martay aanu weydiinna aad u fiicnaan lahayd bay dhaheen ree banu albaabayna ka raacin male waa niman imtixaam niman imtixaam waa xataa arrintaasoo wax qof bini aadam ku fikiri karaa qubuurahan intaan dul tagno oon ilaahay barino inuu ilahay dad noo soo noolaysiiy aanu suaalo weydiinna markaa hebeloo sakaraatulmowdkaadii ka waran maxaa dhibku gaadhay broseyskaad martay muxuu ahaa halkaasay la gashay arrintii way isku raaceen laba ragcadood bay tukadeen laba ragcadood markay tukadeen ayay ilaahay baryeen oy dheheen ilaahayow qubuurahan qof ka mida noo soo saar aanu su'aalo weydiinno ducadiisaa ahaayeenba ilahay baa markiiba aqbalayoo ninbaa gacanta ka soo saaray qabrigii qubuurihii ninka eh, qubuurihi meesha ku cabaalla mid ka mid ah gacanta soo bixi iyo madaxa ayuu la soo baxay xadiidka naskiisa wuxuu lehay khilaasiyu marka midabkiisu asmar buu ahaa midab soomaaliga asmarka midabkan madowgana aan ahayn casaan maydhanna aan ahayne midabka madowga xaggiisa xigee dhiig furan oo midab soomaaligayo khilaasiyu lwajhi buu aha bimacnaa nin maarata midabkiisu asmaray baa gacantii iyo madaxa soo bixiyey markaasaa wuxuu idhi maada turiiduuna yaa haaulaa maxaad iga rabtaan bu soo ergagax mahom nin aad mar hore xabaashii meesha aad ku ogeyd oo ku yidhi hebelow maxaad iga rabtaa meeshii waxay fadhihayeen oo dhanba waa burburay oo waxay weydiin lahaayeen oo naxdin qof qafriga qabriga intuu madaxa ka soo bixiyey yidhi war maxaad iga doonaysaan su-aalba intayna dhiibin ba arrintay rabeen buu markiiba suaal iyuu jawaabtooda siiyey wuxuu yidhi wuxuu yidhi maalinkaa dhintay laga soo bilaabo ilaa yowmina haada waxaan boqol sano ayaan qabrigan ku jiraabu geeridayda boqol sanaa kasoo wareegtay buui miatu sana ayaan ku jiraa bui geeridayda kasoo wareegtay buui lam yahda canii sakaraatulmowt xata alaan xanuunkii sakaraatulmowtka maalinka nafti laga qaadaha i qabtay boqol sanaana ka wareegtay buui geeridayda weli igama degin buui xanuunkiis ee fadcu lahaa alla ii soo barya in ilaha subxaana wa tacaala uu maarata arrintaa iga sahlo sidaan ahaana dib iigu celi bal fiirsada ikhwati fillaah boqol sanaa ka soo wareegtay buu geeridayda sakaraatulmowdka nafta markii laga qaaday xanuunkii qabtana weli igama degin bu lam yahda canii bu yani xaraar sakaraatulmowdka weli igama degin bu xanuunkiisa boqol sanaana ka soo wareegtay buu geeridayda yani halka maxaad ka qaadan kartaa culayska ay leedahay qabri su lagu weydiiyey iyo waxaasoo dhan jooji nafta markii qofkii laga qaadayo xanuunkii qabtay boqol sanaa ka soo wareegtayba weli igama deginbu ee ilaahay ii soo baryo ayaga warrabeenba wuxuu ihi ilahay ii soo ilaahay subxaana wa tacaala i khafiifiyo ilahay ii soo baryo halkiibay su-aashu hadal jiraba meeshii ku kala carareen nimanka hadal dambaba hadduu yihi sakaraatulmowtkii ayaa maaragtay amminka xanuunkiisii hayaa waxaa hadal kale ma jiro halka waxaanu ka qaadanaynaa waa meel loo wada socdo weeyaan naftaas laiska qaaday dabcan nusuustu qaybo badan baa noo sheegto inu ilahi subxaana wa tacaala dadka uu si sahlan laakiin nafqaaditaanku ama sakaraatmoodkii xaraarada qofka qabanaysa aad iyo aad bay u adagtay rasuulkeenana waa ki yidhi calayh isalaatu wasalaam ina lilmowti sakaraad mowtku sakaraad buu leeyahay jaءat sakrat lmowti bilxaqi dalika ma kunta mina taciid wey yani waa arin aad iyo aad khataro marka nuxurkaan u jeedaa waxay tahay na sugaysa qof kastow diyaargarow yayna kula tegin shahwada adduunka yayna kula tegin sakaraatulmowtka aad u culus iyo nafka qaaditaankaas ee culayskaas badan leh ee boqolka sano ninka xabaallaa yidhi weli xanuunkeeda igama degin yidhi baadna wada sugaysa marka ilaahay subxaana wa tacala qof kastoo ilaahay bari inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu sahlo kelimada xaqana ilaahay subxana wa tacala una waafajiyo qof kastoo ku dadaal oo hamigan adduunyada faraha badan eed moodda inaan laga dhibanayn qaabka loo shaqaynhayo aan wax badan aan ka bedelan xadii mawduuca hataa daciif mee waa mawduuc ayaa waxaa jira o dadku ay isu sheegaan maarata waxay dhahaan cish kaan maaha maxay dhihi waxay dhahaan adduunyadaada u shaqaysa kaannaka laa tamuut sida dhibanaynin u shaqaysa marka xadiikaas marka waba kama jiro sidaadoon dhibanayn ushaqaysada waxba kama jiro marka arrintaasaana sugaysa qisadaas waxaanu ka faa'iidaysanaynaa sakaraatulmowtka iyo culayska uu leehay iyo dhibaatada uu leehay ayaanu ka faa'iidaysanaynaa ilahay waxaa kaloon ka faa'iidaysanaynaa waanu aaminsannahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala qaadir uu yahay bacdiga soo noolaysiintu inay waxba la ahayn alla subxaana wa tacaala maxaa yeele qofka qabriga ku jiray markay ilah baryaan wuu u soo gacantuu taagay iyo madaxuu ka soo bixiyey wuuna la hadlay taasu halkaasan kaga baxayaa qisada labaad ee kusoo xigta qisadaas waa qisada waxaa weeyaan ulmiga dulmiga iyo xaaraam cunka iyo dhibaatada ay leedahay isna xadiid saxiixa ku soo arooray oo rasuulku ka sheekeeyey sheekh albanina silsila saxiixa kayrkeed buu ku saxiixinay rasuulka calayh isalaatu wasalaam reer banu israa'iil buu ka sheekeeyey qolyo ah waxaan qisadaa u dooranhayaa aad bay maanta waxay u badan tahay inuu qofku u aaba yeelin meesha wax ka soo gelaya hamigiisa ay tahay inu wax badan helo un bas rasuulkeennana middaa sheego wuxuu yidhi yaأtii cala الnaasi zamaanu laa yubaali alrajulu min ayna yaأti ilayhi اlmaal yani zaman waxaa dadka soo mari doona uusa qofku u aaba yeelaynin xoolaha meesha oga imanhaya hamuhu اlakbar an yajmaca maalanka inuu xoolo badan helo bas oo maxay ahayd inuu yidhaahdo inuu iska ilaaliyo wixii xalaashana u qaato wixii xaaraamtana iska ilaaliya marka zamankii baad mooda maanta inaan ku jiro marka rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey nin aashi ahaa khaain ahaa oo ganacsado ahaa ganacsi buu samayn jiray laakiin khashaash buu ahaa ish buu dhexgelin jiray qualitiga ku qaadi jiray maadada uu ka iibinaya dadka ama dhar ha ahaado ama kaba ha ahaado kamriguu ka ganacsan jiray markaa ninkaas kamriguu ka ganacsan jiray badahuu ku safri jiro intuu doome ku qaado ayuu meelo kale geyn jiray oo safrin jiray marka kamrigu waxaa laga yaabaa qofku inuu yihahdo khamriga see looga ganacsan oo shareecadan marka hareecadeennu mamnuuc laakiin hareecayooyinkii hore inay ku bannaanayd baa dhici karta haata saxaabatu rasuulilaahi way cabbi jireen sooma khamriga intayna aayaadka muxaramkana soo degin way bannaanayd waa la cabbi jiray marka ummadihii horena inay u bannaanayd baa dhici karto ka ganacsan jireen kamriguu ka ganacsan jiray intuu sameeye khamriga masnac bula intuu sameeyo ayuu sii qaadi jiray muxuu samayn jiray markaa markuu safriyo oo badda uu ku safro ayuu biyihii badda intuu qaaduu ku dari jiray ku badin jiray biyihii badda intuu qaado ama bannaankaba biyahooda intuu qaado ayuu qualitigu ka qaadi jiray meesha kaba soo qaadba shan litar oo saafi ay noqon lahayd saddex litar buu ku darhayaa oo kale imise isla noqon markaa sideed litar bay ama shan kaluu ku darhaya waa maanta la sameeya waan dawooyinka somayna arag waxay u kala leeyihiin dawadu waa samaynta hore la samaynhayo wey baa dawadii loogu talagalay shan qof inay dawayso maaddadeeda baa toban la gaadhsiinaya qualitiga ka dhimanaya shan iyo toban hadii la gaarsiin way ka dari labaatan twenty hadii la gaarsiina ku khaldi jiray biya uu ku dari jiray markuu maadadii sameeyuu biyo ku dari ku barxi jiray idan qualitiga xumaanhay saasuu samayn jiray qashaashkaasu ah wuxuu lahaan jiray daanyeer carbisan oo la socda oo meeshuu u kacaba raaci jiray uu kaxaysan jiro carbisan daanyeerku wuu ujeedaa markuu qishkan samaynhayo waa ujeedaa biyuhu uu ku darahayo waxaan uu samaynhayo dhanyeerku waa ujeedaa xayawaanaadkan aad aragteenna wayna hadli karin mooyaane dhaaqa idraag ah oo wixii ay kala garanhayn buu rabbilcaalamiin ku abuuray waxaanaad samaynaysi wayna dhawaaqi karin laakiin si fiican buu u dareemhayaa daanyeerka marka waa ujeedaa ninkan qishka uu samaynayo biyahan uu ku khaldahayo waxaanuu samaynhayo edabdarradoo dhan waa ujeedaa ganacsiga wuu u raachaya ilaahay wuxuu qadaray maalin maalmaha ka mid ah rasuulka alayh isalaatu wasalaam kiioo soo gatay wixii alaabtuu qaatay iyo khamrigii biyihii isku daray u qaatay soo gatay lacag usoo noqoto soo cadeey kiishkii wata doontii saaran badi bartankeeda markay mar hayaan yaa daanyeerkibaa intuu ku soo booday buu kiishii ka dafay fag ka siiy buu ka siiy kala booday waana badi bartankeedii mar hayaan fag fag wuxuu la fuulay doonta shiraaceeda kore alwaaxi ah kala fadhiistay waa kiishkii wuxuu soo shaqeeye oo dhan uu kusoo guraa lacagta halkaasuu alwaaxi u gorreeye uu la fuulay war soo deji warkeen ma jirto markaad xaaraam iyo dulmi aad samaysay xayawaankii baa ilahay kugu diri oo gaarigii baa kaa jabi oo wixii o dhan oo faraskii baa marka diiri oo zawjadii baa ilahay kugu diri meeshii koruu la fuulay wax kasta wuu kula hadlay iyo wuxuu samayn jiro o ku sama mana fuuli kareed alwaaxid alwaaxu ka daba fuuli kara waana baddi bartankeeda meel kaloo u kici kara male markaas asagoo indhihiisa fuul yihiin oo uu ayuu kiishii gacanta gelin kiishuu saa gacantu gelin hal dinaar badda ku tuuri laba dinaar soo bixiyo yuu midna badda ku tuuri midna xaggiisii sakxiga usoo tuuri kiishka dhannaa ee buuxiya lacagta yuu saa ku dhameeyey gacantuu gelinhayaa laba dinaar buu soo saari mid baddi buu ku tuuraya warkada warkada baddi buu ku tuuri midkii kalena xaggiisii usoo tuuriy meeshii sadxiga ahayd buu usoo tuuri suu saa u waday buu ku dhameeyey lacagta lacagti maxay noqotay markaa fifty fifty bay noqotay fiftyna baddi buu ku tuuray fiftyna sadxi xaggiisii usoo tuuray macnaheedu maxay tahay intaas badi lagu tuura waa intii xaaraamtaheed wuxuu yidhi dadka biyihi ku khaldaysa adiguna cuni maysi dadkii haddaad ku khaayantay adigana waxaa weye balaaya ilahay kugu sallidi intan xaggaadaan usoo tuurana waa intii saafidahayd fifty fifty buu ka dhigay marka fiftyna badi buu kaga shubay fifty kale xaggiisa usoo tuuray qisada maxaa laga qaadanayaa yani qofku hadduu dulmi iyo xadgudub iyo qishi iyo xaaraamnimo uu sameeyo xayawaankii baad ilahay ku sallidi xayawaanku inaynan dulmiga raalli kahayna waa laga qaadanaya daanyeerkaasa u adkaysan waayey ninkii wax uunu samaynayo oo bini aadamka uu ku samaynayo ishka uu samaynayo daanyeerkii carbisnaa la joogaba u adkaysan waaye balu fiirso halkan waxaa laga qaadma bini aadamka dhibaatadkaysyani khayrdaridiisa iyo qalbigiisu adayga uu leh bini aadamka wixii xayawaanka daanyeerka u adkaysan waayo isagoo ku shaqaysanaya oo faa'iido uu ka raadinaya daanyeerkii la socdayna waa u adkaysan waaya dulmiga intaada waxaa kaloo culimmada xadiidka fawaaidda ka saareen waxaa ka mid a qofka noocaa sameeya daalimka noqda ilahay subxaana wa tacala asna meelunba ilahay wax kaga salid xayawaankii ama hayrkii ama daalim kale ilahay ku salida waxaa kaloo culamada dheen fawaaidda laga qaadanaya xoolaha qofku xaaraam uu ku kasbo asna waxaa weyan ma kasbanaya ma intifacsanayo asna ulmi baad ku soo qaadatay adna balaayo kalenbaa ilahay kugu sallidao adna way ku dhaafi ma kasbanaysa adigana idan dulmiga dhibaatada u leeyahay hishigai khaa'inimadka dhibka u leeyahay raadixumadiisa ayuu kutusinaya midaasa oo rasulka alayh salaatu wasalaam uu saxaabadiisa oga sheekeeyey waana arrin xaqiiqatan cajiiba oo qofku cibro qaadanaya uu ku cibro qaadan karo daanyeerkii baa u adkaysan waaye lacagtii buu dafay idan buu ka dhigay aggiisii buu usoo tuuray badi buu kaga shubay idan ishigay dhibkuu leeyahay taana ay ku tusinaysaa macnaheedu marka waxaa weeye qofka muslimka inuu iska ilaaliyo waxyaabaha noocaas oo kale rabbulcaalamiin baa taalacanay waxaan raacinayaa middaa ku ladhahayaa qise laakiin inqidaaca ku jiro oo maaragtay nabigaan loo tirin cumar bin khadaab loo tiiriyaa wa in kaana fiiha sanadkeedu inqidaac iyo uu ku jiro dacfi baa ku jira laakiin min baab alistinaas baan u sheegaynaa waa saxiix maleyn maaragtay laakiin nusuus kale oo sugnaatay xadiidkan iyo hayrkii baa laga qaadan karaa xoojin kara laakiin iyadu asal ahaan mayna asixin cumar bin khadaab wakhtigiisii ayaa abaaro dhaceen wakhtiga amiirumuminiinka u ahaa ayaa abaaro dhaceen abaarihii markay dhaceen waad garanaysaan baadiyuhu caanahay soo qaadaanoo magaalada keenaan so soo ma garanaysaan mise waad ilowdeen dhaqankii aan aan lahaan jirray sidii baa caani loo keenaa weli sidii baa caanihii geela loo keenaa anu kule hadda bamaas caanihii geela sidii baa loo keeni jiray magaalada bamaasaa la keenaa gaari socda maxay un kaga duwan tahay waagii hore dad baa keeni jir gaari baa lagu soo qaadi iyo soomaaliyana saasoo kale wey caanihii la iibin jira ama caano geelha ama caano loo ahaadeen iyo wixii lamidkaa habeenkii markaa islaan waayeel ah, qof dumaro waayeelah oo qolihii caanaha keeni jire baa gabadheedii la hadashay waxay ku tiri yaa bintaah bay ku tiri gabadhaydiiye mudil maarata maaratay waxay tihi laban dhibcanaa caanaha biyo ku khalad bay tiri caanaha biri aan geyn rabno aan magaalada geynayna madiina xoogaa biyaa ku barax bay tiri ku dar u yara badata u bataan waa hooyadii baa dhihi sidaas waa meelaha culimmadu leeyihiin cunuga tarbiyadiisa hadaad hagaajisa intaan meel kale la gaarinba asagaaba lacal inuu ku toosiyo oo uu ku hagaajiyabaa suurtagal gabadhii bay ku tiri hooyadii baa tiri gabadhi caanaha biyo ku darbay badax bay tiri caanaha markaas waxay tiri amiir waxay u raacsay weliba cumar bin khataab wareegi jiro amiir habeen baan ku jiraaye waa gudcur waa mugdi oo amiirulmuminiinka nama arkee caanaha waxay tiri berri la geynaha badax ku dar biyo ku dar markaas waxay ku tiri yaa ummaa hooyadee idaa lam yaraana amiirumuminiin amirmuminin haduusan noo jeedin bay tiri faina rabba amiirmuminiina yaraana bay tii hadduusan amiirmuminiinka ma caawa noo jeedinoo habeen ay tahay amiirmuminiin rabbigii baa noo jeedi intee ka gelaynaa bay tiri kelimada ay gabadhu tiri hooyadu waxay ku dhiirinaysaa inay caanihii khalado ayadii waxay tiri marka amiirulmuminiin haddaad hadta tiri nama arko rabbiga amiirulmuminiin abuuray inagana abuuray baa noo jeeday tiri ka gelaynaa bay marka waxaan oga jeeda arrinta inuu qofka muslimka ganacsada haddaad tahay haddaad shaqo aad u haysi iyo wixii lamidkaba had iyo jeer inaad ku dadaashi dulmiga inaad iska ilaaliso sida ay tahay inta karaankaada inaad gudbiso dhar baad gadaysaa kabaad gadaysaa raashin baad gadaysaa warshad baad leedahay dawaad gadaa saliid baad soo saartaa noocuu doona majaalka doonta aad ku jirti ku dadaal cadaaladda ku dadaal inaad si wax kuwaalati le aad geyso oo inta ilaahay kugu ogyahay karaankaada aad dadaasha intaasaa ilahay kuu barakaynaya laakiin hebel la tartan haddaad tiraahdi durbe muddo yar maarata taajir ku noq haddaad tiraahdi aakhiradaadii adduunkaadaba labadu way u daranta labadu way u daran tahay idan qisadaana waxaan ka qaadanaynaa dulmiga iyo dhibaatada uu leeyahay iyo khuduuradiisa qisada saddexaad ee xadiidka kale asaxay waxaa ka mid a abu daawuud baa xadiidkanna warinhaya waxaa kale oo xadiidka warinaya imaamu waa xadii aabita xadiikan wuxuu yahay isna qisada uga dan xifd acmaali saalix acmaashan aan samaynayno salaadaad tukanaysid sadaqadaad la baxaysid wanaagga aad samaynaysid inaad ilaalisibu u baahan yahay uusan baabi'in maxaa shay kasta cudur buu shay kaste cudur iyo wax khatarku uu leh camalka aad samaynaysid waxyaaba buriye ayaa jira oo camalkii aad samaynayso saalixa shirki haddaad la timaado camalkaad uu burinaya lan ahrataayadu all muxuu yidhi lain ashrakta layaxbaطanna camaluka alla subxaana wa tacala yidhi marka shirkigaa baabi'iya bidcadaa baabi'isa waxaa kaloo ka mid ah riyada iyo istususka ayaa baabi'iya oo wixaad sheegto maantana aad ka sheekaysi oo waxyaabaha baab waxaa ka mida ah kelimo aada u aabayeelinoo iska soo tuurto oo laga yaabo kufri inay kugu riddo ama camalkaadii dhannaaba ay baabi'isaba marka xifd acmaali saalixa acmaasha fiifiican ee qofku uu sameeyo inuu ilaashado yuu xadiidkan ciwaan u noqonaya bal xadiidkan qisadiisa dhegaysta riwaayadda abu daawuud baan soo qaadanayna oo mufasal ah wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laba ninoo reer banu saxaabadiisu u sheegay laba ninoo reer banu israa'iila ayaa saaxiibba ahaayeen buui ninna nin caabida ayuu ahaayo mujtahid fi lcibaada cibaadada aad ugu dadaali jira ninna wuxuuha nin macaasida saaiibtinimona way ka dheaysa saaxiibtinimona way ka dhexaysa halkan waxaa laga qaadan waxaa suurtagala qofku saaxibulmacaasi inuu yahay iyo qof saaxiibu daacaa inuu wax ka dhaxayn karaa laga qaadan markii sidaa labadaa nin ahaayeen had iyo jeer kii cibaadada badnaa markuu kiiba macaasi ku jira u yimaada kii kale uu ka wacdiyi jiray warniya waxaan iska daa yaa cabdallaahi war waxaa weye waxaan iska dhaaf war ka joog buu dhihi jira hadday jir maalin maalmaha kamiduu ku soo baxay isagoo macaasi ku dhex jira kanna mid imtixaaman bu ahayo asna macaasidu saa u dhex ordi jira wuu ku soo baxay sidiisiiba oga wacdiyey wacdigii uu ka wacdiyey kii la wacdiyahay wuu xanaaqay wuxuu yidhi yaa fulaan khallinii ana wa rabbi bu anigii ilahay dhexdaanada ka bax buui adi miyaan dembi kaa galhayaa maalin kasta maxay daba taagaan awa bucista raqiiban buui ma inaa aniga aad ilaalisada lii kaa soo diray buui adugu khaliinii warabbi bu aniga ilahay dhexdaannada oga baxbu ka bax bu adi muraaqi baad ii tahay adigu minaad ani ilaaliso i kontaroosho lugtaan qaadaba aad uun idaba taagnaatay miyu alla kuu soo diray bu waa kelima aan fiicnayn oo saxayn laakiin miskiinka kale waxaa ku dhacay dhegayso kii kalena wuxuu intuu xanaaqay wallaahi laa yakfir allaahu laka buy alla kuu dhaaf maayo rabbi baan ku dhaartae ilaahay kuu dembi dhaafi maayo yidhi wa riwaayana waxay ahayd laa yudkhilaka allaahu aljanna alla janna ku gelin maayo yidhi waa khatar a ah inaad ku dhaaratid inuusan ilaahay qofka hebel ilaahay u dembi dhaafaynin aduu awoodda ilahay maadaa raxmadda ilahay ma gacantaada ku jirtaa mase mase adaa alla la maamula cidduu alla u dembi dhaafiyo cidduusa u dembi dhaafaynin iyo jannadiisa gelin iyo cidduusa gelinaynin maamulka asagaa iskale asagay khaas u tahay marka inaad faragelisay oo tidhaahda ilaahay waxaa noogu dhaartay inuusa ilahay kuu dembi dhaafayn ama ilaahay waxaa noogu dhaartay inuusa alla janno ku geynayn waa xadgudub khatara wey kelimo khatara ah weeyaano tadaawul calallaahi oo marka ilahay khasaa'intiisa inaad aduu gacanta ku haysa camal markaasaa rasuulku wuxu uhi calayh wasalaam faqubi marka labadoodii marka way dhinteen marka faishtamacaa cinda rabbi alcaalamiin buu rasulku labadoodii marka ay geeriyoodeen alle agtiisay ku wada kulmeen bale labadoodiiba halkaas isuu tageen alla subxaana wa tacaala interview wuxuu ka qaaday kii ku dhaartay ee yidhi ninkii muxsinkaa ah, ee cibaadada ku dadaali jiray baa interview laga qaaday alla subxaana wa tacaala su kulul buu wuxuu ku yidhi a kunta bii qaadiran calaa maa fii yaddi gacmahayga waxa ku jira awood miyaad aduu leedahay raxmadda gacantayda ku jirta iyo wixii naxariisa iyo ridlahayga iyo raxmadayda khasaa'intayda adu awood miyaad u leedahay akunta bi ma calaa maa fii yadi akunta caaliman aw qaadiran bi miyaad cilmi u leedahay anugu ciddaan u dhaafiyo ciddaan u dhaafayna ma og aad buu alla subxaana wa tacala hadalla marka su badan baa la weydiy waa kulkulul markaasuu ilaahay wuxuu ku khatimay su'aalihiisa xadiidka rasuulku noo sheegayo wuxuu ku yidhi kii saaxibulmacaasigahaa qad ghafartu laka waan kuu dembi dhaafay fadkhul iljanna jannada gal buu fadkul janata jannada biraxmati buu ku yidhi jannada gal raxmadayda ku gal amaa anta faqad maarata faqad axbadtu camalaka buu camalkaadii waan buriyey fadhabuu bihi ilaa jahannama leh ilaa naar naarta usii qaado maarka ayuu ku yidhi markaa malaa'igta bal u fiirsadaa markaasaa abu hurayra xadiidka warinhaya abu hurayra marka xadiidka wuxuu gadaal kaga darahayaa waaladii nafsii biyadihi inahu latakalama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu rabbiga abu hurayre naftiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae kelimo wuxuu ku hadlay u ninka adduunya aakhiradiisiiba halaagtay markuu ilahay ilahay kuu dembi dhaafi maayo ama ilaahay jannadiisa ku gelin maayo markuu ku dhaartay kelimo adduunya aakhiraba seejisay maarata yuu ku hadlay waladii nafsii biyadihi inahu latakalama bikalimatin awbaqat dunyaahu waakhiratahu adduunya aakhiradiisiiba kelimo halaagtay ayuu ku dhawaaqay ninkaas xadiidkaa waxaan ka qaadanaynaa xifd acmaali saalix ninkii wixii cibaada uu samayn jiray iyo wixii khayre uu samayn jiray iyo ijtihaadkiisa xaggee u dambaysay waa baabay hal kelima uu ku hadlaya cunta eber intii la canaantay weliba baa lagu yidhi camalkaadii waan buriyey cadaabkana geliyo sii qaadali hataa isaga gal lama dhihine idhabuu bihi ila naar bal naarta usii qaadali halkaa waxaa culimmada dhen waxaa laga qaadanaya qofka muslimka hadda jirin welwel inuu ku noolaado inaad welwelshay talow salaadii aad tukatay ma lagaa aqbalay talow wixii khayrood samaysay wax rasiida ku yaalla ma jiraa mase waawaa burayba afar iyo labaatanka sac meeqo weedh baanu ku hadalaa oo khatara ah. oo de miisaanka shareecada la saaro ama kaftana ahaato ama kas ama kam maarata ha ahaato dhab ha ahaato meeqaanu ki weliba innaga soomaali haddaan nahay kaftankeenna iyo waxeenna o dhan hadalladeennu aad uma dheela tiro oma miisaano inaan kalimaadkan aan ku hadlayno ma kelimatu kufriba ma kelima ilaahay raaddi ka yahayba ma mid ilaahay cadhogelinaysa maxay tahay war ooma hayno idan acmaasheenna aanu samaynayno ilaalis buu baahan yahay cabdillahi bin cumar miyuha saxaabi iyo hayrkii midu ahabaan garanaynin adu salafkii ka ah wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa salaadaha aan tukanay mid ka inu ilahay iga aqbalay qalbigayga waa degi lahaa mid ka in liga aqbalay haddaan ogaan lahaa buui idan waxaanaan samaynayna acmaasha alla barigani salaadahani sadaqaadka iyo war oma hayno ma la aqbalay lama aqbalin ma naga burtay ma noo shaqaynaysaa kama waranno idan inaannu ilaalinno acmaashaan aanu samaynayno baa laga qabanaya ninka ijtihaadiga samaynaya waka meeshaasa udambaysa xusn khaatima inaa ilaha weydiisa waxaa kaloo xadiid laga qaadano muhiima dardaarwaris waxa la yihahda inay mamnuucta qofku si kasta oo macaasi u dhexgala mar hadduu ehlu tawxiid yahay aduu garanti uma haysa inuu naar gelahay ma dhihi karti naar baad gelaysa waxaad dhihi kartaa niyo haddaad sidan ku dhimatid khatar baad ku suganta ad dhihi karta hebelow sidan haddaad ku dhimatid khatar baad ku suganta laakiin innaga soomaaliga balkaale ka dhaadhe hebel waxbaa ka dhegaysanin salaaduu tukanayo hebela masaajid ku jira waxbaa ka dhegaysanin soo kiisaasaas war hadda meeqa saxaabatu rasuulilaahiba ayagoo gaala intay soo islaameen baa ilahi u dembi dhaafay ayagoo socdaan jannada lagu bishaareeyey carruurtoodii bayna nolol ku xabaaleen qaarkood gabdhahay dhaleen bay xabaaleen dana maca daalika ilahi baa u dembi dhaafay aduma ilahay baad oga tii markaad leedahay ninkan hebel ah waxa ka dhagaysana wuxuu tukanay wuxuu sameeyey haddaad inta qof uu dilay inta dad uu dhacay inta wax uu sameeyey hadda waayahay aduu ka maaragtay aduu la xisaabtami maysa aakhire maxkamad alla uu leeyahay cadaalada la saari hadhow midda kale toobadiina way u furanta oo rabbulcaalamiin toobadiisii baa u furan ninkaas idan wax dardaar waris layahayd inaad aduguna malaa'ig camal iska dhigti oo qof saliima ah aad iska dhigti kii kalena aad tidhahday saaxibulmacaasi weeyaanoo weligiiba masaajid haggal hebel wuxuu sameeyaan oga waxaas waxba kama jira arrintaa khatar wey waa arrin khatar hadda labadii nin miisaankeenna caqliga haddii la fiiriyo kii macaasida ahaabaan yaan dhihilay naar bugal labadooda laba kelimo khataray ku laakiin tan kelimadiisi baa khataray kan soo muusa dhe warab aniga ilaahay dhexdaannada ka bax buuli aduma inaad raqiib ii noqotay baa laii soo diray kanna wuxuu ilahay ku dembi dhaaf maayo laba kelimo waana ficna lakiin tan baa sii darray idan qofka muslimka haddii masaajidka aad ku aragtay uu soo galo oo salaadii bilaabo inaad u marxabaysa baa lagaa rabaa marxaban bika aad tiraadni khayr maa sha allah ilahi subxaana watacaala ku mahad ilaha kuu ziyaadiy inaad tia qalbigaad u qabasho soo dunti baa lagaa rabaa laakiin haddaabaa tiraahdi maa hebel ah mm, mm, ha ka dhegaysanin arrintaa khatar adigaa khatar ku jira asaga waxba khatar adigaa khatar ku jira adiga ayaa khatar ku jiro raxmadda ilaahay miyaa adoo gacmahaada kuma jiraan marka xadiidkaasna waxaa laga qaadanaya xifdu acmaali saalixa acmaasha saalixa fiicane qofku uu samaynayo inuu ilaashado carabkiisa adinkiisa inuu ka ilaaliya qalbigiisa iyo ictiqaadkiisa wax cunahaya oo ka baabi'inaya oo ka burinaya inuu ka ilaaliya baa xadiidkaan laga qaadanaya meeqa qisaan maraynaa ya ma baan maraynaa saddex maxay ahaayeen canaawintoodu midda koowaad shan baa ah, inayna isku mid ahayn halkaasa laga qaado qaar baa joogay qalbigiisi iyo jirkiisaba joogeen qaar baa jirka jooga qalbigu maqnaa marka qisadii koobaad maxay ahayd maxay ku saabsanayd sakaraatmowtii ku saabsanayd tii labaadna dulmigay ku saabsanayd tii saddexaadna maxay ahayd xifd acmaali saalixay ku saabsanayd ma kordhina mase halkaa intaa waa saddexaa waa inugu filanta ya maku daraa waa qiso jacaylku dadku qisaday jecel yihiin midda afra xadiidka kale waa xadiis saxiixa maaragtay muslim bukhaari bay warina adi xadii haabit waad garanaysaan xadiika dhammaantiin laakiin min baab alicaada wey waxaan idinku soo celina waracnimadkay ka hadlay ku saabsanta waracnimadka halaal miirashada iyo qiimaha ay leedahay buu rasuulku maal usoo qaatay reer banu israa'iil niman ayuu usoo qaatay maal saxaabadiisa oga sheekaynay xadiidka abu hureyre ayaa warinaya waa xadii haabit saxiix bukhaari muslimba laba nin reer banu israa'iila dhul kala gateen ninbaa dhul lahaa ninkii kala dhulkii ka gatay dhulkii markuu ka gatay oo mulkiyey oo dhulkii aad wax ku samaysatay yidhi uu jare ama tanag dheh ama ashuun dheh dhulkii ku dhex jiroo dahaba ayuu helay oo dahaba tanag soo ma garanaysaan jarada waxaa la yihahdaa waxyaabaha jilayga laga sameeyo ee ciidda laga sameeyo oo qolan biyana waa lagu shubtaa raashinkana waa lagu karsan jiray magacay ka leeyihin maxaa la markaa ka biyaha lagu shubta maxa la yihahdaa ka raashinka lagu karsadana dheri baa la yihahda digsigana ya eelahana eele ma taqaana waa luqa soomaaliyeed inaad iska ilaalisaan waliba meelahan ay ku badan yihin baa dadka luqada ku hadla eele iyo digsi iyo dheri intuu waa isku mid marka mahan intaa dhan oo dahab ayuu ka dhexelay ardadii wuu sii qaaday iimaankiisii wuxuu siin waayey inuu dahabkaa qaato shubha soo gasho wuxuu yii ninka dhulkaad ka gadatae dahabkan ku dhex jira kamaada gadaninbu dahabkii intu sii qaaday buu ninkii dhulkuu ka gatay la doontay bahalkaa dhan oo maarata tanag dhan oo dahab wuxuu nin yahow anu dhulkan kaa gataye wixii ku dhex jiray kaama gadanine dahabka maan ka hele qabsuu yidhi maanta ninkaa maxaa la dhihi lahaa doqon wey ninkaas mid wax kale ogba ma lahaba dhulkiiu gatay intuu dahab ka dhex dad kale la doontay alla kaa yaa karbaashaa la dhihi lahaa hal ninkiibuu ka daba doontay u geeyey arin cajiiba wey kii kalaa ka daray wuxuu niho dhegayso dhulka iyo waxa ku jiro dhammaan kaa gaday waanu waxba xaggayga hala soo doonanibu dhulka iyo waxa ku dhex jira baan kaa iibiyey dhulka iyo bamaa fiihi dahabkiisaan kaa iibiyey dhaaf kana wuxuu yidhi maya dhulka maan kaa gatay dahabkan kaama gadan jiq iyo jiq bay isku noqdeen labadoodii maanta alla meesha ayaa istaajiyey bal iska soo wareejiyaan dheya dee labadiinniba diideen niman bal iska soo wareejiyay annagaa meel soomaaliya leeyaan ka nimidba soo dhahdeen maanta markii la isqabsadee waxaa li yaana kala bixin mid saddexaad bay doonteen qaadligii baa la aaday marka qaadligii baa ka sii dareen labadoodii ba haddana qaadligii bay u tageen qaadligii muddaci muddac caleh bay isku yihin nin wuxuu leeyahay ninkan anuu dhulka bas aan ka iibsayo dahabka kamaana iibsana haga qaata xoola kanna wuxuu leeyahay may wax oo dhanba asan waan ka iibiyey yuuse igu soo riixi qaadigii markuu labada nin uu ka u arkay dacwadooda dhegaystay waa meelaha laga qaadanaya ninka qaadiga ah, cilmi keli inaan loogu xilan cilmi caqli cabqirnimoah exberis iyo khibrad iyo aqoon uu u leeyahay mujtamaca iyo dadka iyo fariiso aragti dheer intuba qaadligu waa inuu leeyahay hebel baa cilmi badan iska soo qaba maah cilmiga caqlina waa in la socdo cabqari yahay exberic iyo maarata khibrad dheerna waa inuu leeyahay fariiso na waa inuu leeyahay bimacnaa aragti zaa'id oo dheeri waa ayaa wuxuu damcay labadaa nin calaaqa inuu ka dhexaysiiyo sayna u kala goyn had jeer ina dad asxaaba inay noqdaan buu ku fikiray wuxuu yidhi niman dhegaysta wax caruura maleedihiin buu ku yidhi mid baa yidhi anuu wiil baan leh midna wuxuu yidhi anuu gabadh baan leh wuxuu yidhi isu guuriyo dahabkan aad nafaqo oga dhig balu fiirsa wuxuu yidhi isu guuriya wiilkaadiiiyo gabadha isu guuriya labadii qoys usro isu timid ha noqdeen ha qaraabobeen wiilkii gabadha markaad u guurisaan dahabkan aad diidan tihiinna ayaga ku nafaqeeyo ayaga siiyu reerkaa ku dhisu bal u fiirso soo caadil ma xaakimkaas labadii nina qiimahooda u arkay inuu dhexdooda tallaal u ka sameeyo linkiis u sameeyo yuu keenay caqligiis xoolihiina meel buu sameeyey kana kumuusa celinin kana kumuusa celinin meel dhexda ayuu geeyey ayagiina calaaqu u sameeyey wiil iyo gabadha isu guuriya dahabkana isu diidan tihiinna ayaga siiyu sidiibay sameeyeen arrinkiibay sameeyeen min hunaba waxaa laga qaadanayaa yani waraacnimada waraaca bimaa ninkan dhulka uu gatay waxaa ku jira isaga la haddana maca daalika ninka shubah waxaa taabataya dahabkan amuusa dhulka uusa ahayn ninkan uu ku cabaashay kii kalena waa diiday idan qofka muslimkaa saasaa loo baahan yahay dahabna waad garanaysaan waxa maanta ugu qiimo badan caalamka soo dahab moo wamaca dalika ninka iimaankiisibaa u diiday inuu dahab kaa qaato kii kale u geeyana sidoo kale wey marka waxaa laga rabaa muslim haddaad iimaanka aad rumaysantahay iyo diintaadu inay kuu diida waxa shubhada ku jira xaraam cad iska badaaya shubhada inaad iska ilaalisa saasaa lagaa raba marka qisaska markuu rasuulku u keenayey waracnimadka qiimaha ilaada iyo hadduu qofku xalaal miirto inuu ilaahay faraj u furay labadin markay isqabsadeen waracnimadkoodii baa ilahay wuxuu ku tawjiihiyey qaadi caadila qaadigiina amaro wuu ka dhaliyey meesha inay labadii qolo ay xidid noqdaan waa arrin aad iyo aad ajiib arrin aad iyo aad cajiib a weeyaan oo khatara waxaan ku xijisiinhayaa oo waracnimadka la socota kan xadii bahaaye qiso kale oo alimaam albayhaqi shucab aliimaanka uu ku soo naqlinhayo ayaa waxaa aad yimid xasanulbasri oo taabici jaliil ahaa boqol iyo toban boqol iyo koob iyo tobanka meelahaasu dhintay ree ciraaqna wuu ah yaa u yimaadeen qolo waxay isweydiiyeen dadka yaa ugu xalaal qudashan yaa ugu walaacsan bay dadka isweydiiyeen dadweynihi nin baa u yimidoo wuxuu ku yidhi niman waxaan rabaa inaad igu tawjiihisaan qof xalaal miirashoa oo waraca oo xalaasha aad u quuto iyaan rabaa inaan ka soo qaato eh, arfays iyo tala ka soo qaatee igu tawjiihiyo xasanulbasri farta ugu fiiqeen oy dheheen ninkaa caalimka yaanu ku tuhmaynaa waracnimo ee asaga u tag wuu u yimid markaasa wuxuu ku yidhi xasanubasriow sida maan kugu imid oo saasaa liigu soo kaa tawjiihiye bal qaabkaad u xalaal miiratay iiga warran wuxuu ku yidhi yahow anigu wuxuu yidhi si aad ii malaynhayaan ma ihie xoogaa waxaa yar dhexgalay buu yidhi wadaadkaas waxaan ahay bu dadka ku dhex jira marmar hadiid bay ii keenaan bu anuu gurigeyga iska jooga hadde waa nin caalim waa la ixtiraamay mid hadiid wadaa ii keeni waan iska qaadan bu haddana mid kale waxoogaa hadid wadaa ii keeni mid kalea wax maarata keeni hadaayaadkaasi ii kan keenaan oon qadqaataa buui saa darteed hawshaydu ma cad buui mugdi badan baa ku dhex jir buui maxaa dadka ku nin kastaa iskale bu nin kastay leeyihiin bu ogo hadda shareecada waa mubaax wey mar haddaada qofka aadan ku ogeyn waxaanuu wada cayntiisa inay xaaraamta aadan ku ogeyn hadaayadu way bannaanta haddana maca daalika heerka imaamka gaadhsiisan yahay hadaayaadkaasaan qaataa saa darteed xaalkaygu ma caddeen nin meel ku ogahay ninkaasaan kuu tilmaamay u kac imaam bayhaqi ka fiiriya kitabka shucab aliman weliba kitaabka mukhtasarka ee laga soo gaabiyey markaa kaas u kaca ka fiiriya weliba ka hadduu shucab aliman idinku weynaado mukhtasarkiisa waa hal risaalo yar ah marka wuxuu yihi hebel nin la yidhaahdo oo meel hebla degan ninkaasaan muxuu yihi waracnimo aan ku ogaa u kac buuli ninkaa nin cilmi badan ma ahayn nin wuxuu caabida oo laakiin xalaasha aad u quuta ninkiibuu si u soo socdo ninkiibuu u yimid ninku qaab nololeedkiisa waxaa weyaan baar buu lehay baa u xidhan oo saa ugu odan xoogaa la oona badnaynna way u dhex daaqdaa beerta marka muxuu sameeyaa beertaa uu abuurto midhaha ka soo baxa oo asagoo gacantiisa ku abuuray dhulkana asaga u leeyahay wayna u xidhan tahay midhaha ka soo baxu cuquutaa lodanna lugahay ka xidhan yihiinoo beerta inay ka dhex baxaan ma rabo inay meel kale soo daaqaan muu ogolo wuxuu asaga gacantiisa ku abuuray oo ku waraabiyey doogga ka baxay inay cunaan buu rabaa caanaha uu ka maalana waa ka caba waxba ku cadaysta intaasaa noloshiisa ay ta halkaasuu degan yahay uu sharmadda uu samaystay oo uu abuurto iyo sacaha meesha ugu dhex oo inay baxaan uusa u ogolayn ayaa u dhexdaaqa oo caddayskii caanahu ka caba ninkii markuu u yimid noloshaada iga warabni waa la ikaasoo tilmaamay waracnimadkiiyo xalaal miirashadaadiiyo qaabkaada bal iga warran ku wuxuu nin waagii hore waan ficnaan jiray oo sida imaamka uu kuusu sheegay waan ku yar dhawaabu laakiin xaaladayda hadda waxbaa iska bedelay oo maxaa iska kaa bedelo kugu dhacay shubha isoo gashay oo wixii aan oo dhanba wuxuu yidhi ma caddu yidhi hadda xaaladiisa oo maxaa samaysay buu yidhi maalin maalmaha ka mida ah anoo salaada ku jiro tukanhaya baa lodii aan lahaayee meesha dhex daaqay sac ka mida ah intuu xarigga goostay buu ooddi ka booday buu oodda soo ma garaysaan ku oodan meesha ooddi buu ka dhacayo beerti jiiraankayga buu u dhacay buu beerta jiiraankayga markuu u dhacay salaadda markaan ka soo baxay rabay inaan soo celiyana intii aan salaadda ku jiray buu soo noqday haddana intuu beertii u dhacay bu haddana soo noqday lugihiisaa ciiddii kale baa lugihiisa wa ciid la socoto yuu meesheeda kusoo dhexdaray beerteeda kusoo dhexdarmato saas darteed beerteeda shubha gashay wixii ka baxay xaaraanteeda iyo xalaasheeda ma cadduy maxaa yeele sici baa ciddihiisa wuxuu kusoo qaatay buui ciid kaloon lahaynoo beerti kalea yuu lugihiisa kusoo qaaday buui innaga middaa ma u malayn lahayn hadda inay xaaraamta sac ciid wuxuu lugu ku soo qaaday sicioo socdaabaad cunibe oo qaramsanbe ciidu lug ku qaaday ma malayn lahayd inaan dhehayn hadda shubha geli saa darteed sici luguha wuxuu ku soo qaadayba beertayda soo gashay oo ciida idan ciid aan lahayn baa ciiddeeda ku dhexal darmatay qaab aan oga qaadana ma garanhayu idan saa darteed shubhabaa isoo gashay waracnimadkii wuuu yii waa calaamasuaal baa isaaran marka waxaan kuu caddayn karaa damaanta mahayu meeshan walbahaar la fadhiyaad ogow walbahaarsan yahay le ciid aan lahayn baa lugaha kusoo qaatay sa lugaha kusoo qaatay inagana wixii nool baanu cunaynaaba kii oo nool wii lugaha kusoo qaatay iska badaayo qofkii oo nool baa intaan qaramsannaa wixiisi la cuni soo suurtagal maa midaas oo shaygaan u jeedna inuu xaaraam cad yahay baan ku dhacayna ilaa in yaroo ilahay u naxariista mooyaane idan waracu saasuu cajiib u yahay waxaan kusoo daraynaa usoo noqonaynaa waracnimadkaasaan yaanu weli ku jiraynaa xadiid saxiixa imaam muslim uu warinaya xadiidkan imaam muslim khaas laa abu hurayra radi taala tacaala canhu rasuulka warinaya baa rasuulka wuxuu u qisooday saxaabada isagoo waraca oga sheekaynaya oo qofku markuu xalaal quudasho yahay ilaahay baa u furi meela uusan wax ka filaynin baa ilaahay wa tacaala yaa faraj oga furaya sharka iyo wixii socdoo dhanna ilahay baa ka difaaci waxa yar uu haystana ilahay baa u barakaynaya goor ummadaha kale ay rafaasayin asagu barwaaqu isaga jiraya xifdiga ricaayada ilahay buu ku jiraa iyo xifdigiisuu ku jiraa koonkan oo dhanna ilahay baa u sakhiri ardadan iyo dhulkan iyo samaawaadkan iyo malaa'igtao dhan makhluuqoo dhan baa ilaahay ku sakhiri bal qisana xadiidka waa laga yaaba inaad akridaan laakiin bita'amul inaynu u akhriyin baa laga yaaba wuxuu rasuulku yidhi alayh salatu waslam reer banu nin ka mid ahaa yaa maalin socdaaleeyey bu socdaal safar asagoo socda oo meel dhaxa marahaya daruur dushiisa maraysaybu wuxuu ka maqlay isqi calaa xadiiqati fulaan hebel ninka la beertiisa ku da baa ninkan uu iska lugaynaa daruur dushiisa ahayd ayuu wuxuu ka maqlay ninka hebel la yidhaahda beertiisa geebaa la daruurda wad halkaa ku dabaa lagu yidhi si caadio kalir ayuu u maqlay qofka magaciisa daruurtii haddee rabbulcaalamiin amar bay ku socotaa malaaigtii wa dhan daruurti wuxuu yidhi ninkiioo dhowrhayaa daruurtii isma jirto dhaqaaqday hawsay usii socotay meeshii loo sheegay markay gaadhay bay meeshii ka hortay daruurtii way hortay meeshii biyihiimeeshii bay ku daaday ninkan waa soo fiirsaday oo daruurtii buu soo soo aaday xaggeeda oo wuxuu i bal ninka magaciisa la sheegay iyo meeshii daruurtii ku da'day bal waan ka wardooni buui suu u soo socday ayaa wuxuu u yimid daruurtii hal meel ku da'day oo biyihiina hal maxaa la ihahdaa intaana dhulka weyn la gaadhin biyuhu ku dacaan fardaanta yarta ay biyaha qaada kanaal kanaal waxyaabaha la jexalay midka aduu shayga rabbaaniga oo alla uu jexay ee saas ama kanaal ama keli ama maaratay fardaan waa toon doondindhe hal meeloo noocaas intay ku dadayba biyihii hal meel wada qaaday togiib yaraaba biyihii wada qaaday suu usii waday raad qaaday ee usii socdeenba ninka hebelaha beertiisii biyihii galeenba beerta ku xigtana mayna gaadhin midda kale deeca kaalana ma taabanin xaggana uma gudbin beertiisii bay ku xaroodeen say usii socdeen maxaa yeele makhluuqan oo dhan waa moogtay allah amarkiisii ku shaqeeyaane waa makhluuq markaa allah subxaana wa tacaala baa sakhirhaya marka wuxuu u tegey nin beertii biyihii ku celcelinay saa ugu sii waxaynhayo leanna biyihii meeshay ku xaroodeen marka beertii buu biyihii ku fidfidinayaayo xaggu u jeexayaayo xaggu u jeexayaayo intuu u jeexayaayo biyihii uu beertii maarata ku waasicinaya beeraha hareeraha ka oo dhanna wax biyo haystaan male waa u yimid assalaamu calaykum calaykum assalaam bu markuu salaamtii ka qaadaya su-aasha u horrey wuxuu ku yihi masmuk magacaa buu niyo yaa cabdallah yaani qofkaan la garanayna yaa cabdallah addoonka ilahay ogaabiyaan yaa cabdallah magacaadu muxuu yahay bu markaas magacayga maaad ka rabtaa maya waan rabaa magacaada bal isheeg magacii buu u sheegay nafsul magacii uu samada ka maq daruurta hebel beertiisa waraabi magacii uu ka maqlay ayuu u sheegay hebel baa la dhaabi ninkii markaa meeshii uu yaqiinsaday kiibaa su-aal ku soo celiyo wuxuu ku yidhi magacayga niyaho maxaad ii weydiinaysa maxaa kaaga xidhan niyaho waxa xidhan magacaada waxaan kuu weydiiye biyahan aad beertaada ku waraabsanaysa daruurtii keentay baan anoo meel heble marhaya ayaa waxaan maqlay buu samada ka maqlay hebel beertiisa waraabi magacan aad ii sheegtay naftirkiisa un ahaa bu waa ka maqlay ee amarka lagu siinaya daruurta ee su labaad baan rabaaye beertaada maxaad ku samaysaa beertan ilaahay rabbulcaalamiin xaggeeda amar laga soo siinayo ee in la waraabiyo daruurta lagu amrayo maxaad ku maxaad ku qabataa buui wuxuu ni haddaad beerta waxaa ka soo baxa saddex baan u qaybiyaabu qaabka maan ugu dhaqmaa buui saddex baan u qaybiyaa buui qayb aniyo caruurteedaa masruufatuu qaybna masaakiintan ku sadaqeeyaabu qaybna beertan dib u geliyaabu saasaa manhajkaygu noocaa weyaan sidaasaan ku dhaqmaabu anugu beerta wixii ka soo baxa dhifay bay tiri baan ka dhigaabu qayb anigaa la hadhay aniga carruurteedaa masruufanna qaybna masaakiintaan ku sadaqeeya qaybna beertan dib oga shaqaysiiyaabu dhaqaale aan dib u geliya weyaan sidaasaan ku dhaqmaabu min hunaa bay culamadu markay xadiidkaa sharxayeen bay waxay leeyihiin qofku markuu xalaal quuto sadaqana uu bixiyo oo wejka ilaahay ugu talagalay xoolaha meesha ilaahay ugu talagalay uu mariyo rabbulcaalamiin baa xifdinaya ilaahay baa u ilaalinayaan ilahay baan u barakaynaya ilaaliska ilahay maxaa ka mida marka beerihii kaleona biyo haysanin inuu ilaahay subxaana watacaala beertiisa u waraabinayo ricaayadii ilahay iyo raxmaddiisa uu ku hoosnooliyay idan waa xalaal miirashada amaradeed intaan aakhire la gaadhin amaradeed wey ummadihii kaleo abaar ku jira iyo beertiisa waraabsanta waxaa kaloo laga qaadan bay dhaheen qofka xalaasha quuta kownkanoo dhan ba ilahi musakhiri daruurtiiba amar la siiyey malaa'igtiiba amar la siiyey wixii oo dhan biyihiiba amar la siiyey wixii dhan ba hebel beertii isku wada tageen biyihii iyo daruurtii iyo malaa'igtii wixii dhan xaggii la wada aaday bal u fiirso xalaal qiimaha ay ikhwati filaahi ayadna waa arrin muhiim ah oo war xoolo badan raadinaysa maskaxdaada geline xogaa yar oo xalaal ah oo meesha ay ka timid aad og raadi idan xalaal quudashadu qiimahaasay leedahay aad iyo aad u qiimo badan ayay leedahay ikhwati fillaah ayib meeqa qisaan marayna hadda way badanta hadda show waxaan ku daraynaa hal qiso oo kale ayaan kusoo khatimaynaa dhowr qiso kale aan rabay lakin waqtiga idinku dheeraan oo adduunyada khatarta ay leedahay baan rabay inaan qiso lakin taa ina idinku dheeraata laga yaabaa mid ka gaaban baan idinku soo celinaya aan idinku soo khatimaya in sha allahu tabaaraka wa qisadana waxay ka hadlaysaa waa xadiis saxiixa ku soo arooray oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo uga qisooday tarkiib watarhiib iyo jaamic sahiir iyo jaamic sahiir maaratay iyo keyrkiiba ay ku jiraan sheekh albani uu saxiinaya sadirka xaakim iyo intuba way warinayaan maarata sheekh albani uu saxiinaya qisadan wuxuu rasuulka kaga hadlaya him alcaaliya iyo saxaabadiisa bare alhima alcaaliya yani qofku muslimka dumuuxiisu inuu sareeyo inaad ummad badbaadisaad ku fikirta inaad ummad wax u qabata ku fikirta basamaad iyo taariikh fiican inaad ka tagto inaad ku fikirta inaad hoos aad samaysay la hargalo inaad ku fikirta eeda adu noqon huwa lmustafiid bas dad waxay sameeyeen nin ka inaad u noqoto inaadan noqonin himaalcaaliya waa yuu saxaabadiisa ku tarbiyeyn jira saas darteed baa giddi marka dib wada akhriya saxaabada rasuulilah giddigood waxay rag wadba midba mid kale ka dancabqariyiina oo hoosaskay sameeyeen ummad badan ay ka faa'idaysteen laakiin inaga cunsurkeenna soomaaliya hadaan nahay in yaroo ilaahay u naxariista mooyaan inaan inagu faa'iidaysanno bas hata mashaariicda aan wadno waxaannu jecelnahay amaradooda inaan aragno inteena inagu meel kale gaahinba adigi waday inaad aragto haddaada arkaynin waxbaba kuma agteeda qiimo uma aragtiba waxaan aad oga xanuunsadaa markaan arko qof soomaaliya oo dhulkiisi soomaaliya meelaan ahayn kala fadili oo dhahaya ma meel heblaan u guuraa mise meel heblaan u guuraa maqaahiraan aadaa ma kenyaan aadaa yaa fiican ayuhumaa afdal kenya qaahira dubay south africa waa waddamo dad kale leeyihiin markaasay intay isu yimaadaan bay haddana miisaadkay kale leeyihin wuxuu ku leey annaga qaahira waxay leedahay kaasay leedahay kaasay leedahay kaasay leedahay kii kale wuxuu leehay south africa sidan bay leedahay kan bay leedahay kan bay leedahay kii kale wuxuu leehay kenya noocaasay leedahay noocaas waxa uu tirinayo dhan yaa sameeyey rag asagoo layd bay leedahay korantay leedahay jidad bay leedahay amni bay leedahay hebelkaa bay leedahay waxaa bacdallaahi dad baa juhdigooda geliyey waxaanad kala dardooranaysa iskama imanine rabbulcaalamiin qadarkiisa iyo dad juhdi ay bixiyeen bay ku yimaadeen adi maxaa kuu diida inaad juhdigaa bixiso dhulkaada hagaajisto maxaa kuu diida dhammaanteen waxaan wada jecella oon aad u danayno inaan maqallana aanu jecella aragnana aanu jecella dhulkeenni oo nabadgelye noqday oo noqday nin wuu jecelyahay laakiin barsantiga inay iyagu ka qayb qaataan oo nabadgelyada sabab u noqdaan raba way yarta nin kasta bannaanka isagoo ka joogo kubadda bannaan ka joogo oo maarata lucbada bananka joogo ina meesha hagaagto dooni malaa'ig ma soo degayso lakiin waxaa laa shaka haddaan inteennan wada noqon lahayn oon dhulkii tegi lahayn barsantiga fiican baa badan lahaa kuwa xunna way yaraan lahay marka dhulku isbedeli laha wuu isbedeli lahaa dhulku hadda falastiin bal taarikhdeeda dib u akhriya sanadka inta jaamacadda ka soo iyo carabaha kaleo dhan baa isleeg khaliijka horta way ka badan yihin waa wadankaad arteen ixtilaalkus inta jaamacad ka qalin jabis ama dictoora qaadata ama master qaadata khaliijka o dhan way ka wada badan yihin waana waddankaad arteen cidhiiga arto maxaa yeel brograamkaada wuxuu yahay inuusan qof ka bixin meel la u bixin nana wuxuu leeyahay soomaaliya haddii lagu noqdo niyahow carruurta ma qaban karto dhulka jidad male hebelkaan male swumin meelay ku dabaashaan male intan kan kan waxaa uu tirinaya waa dhulal uu soo arkay wey reer yurub yaagaanu kan joogi jiray ingiriiska gidigood wuxuu ku leeyahay carruurta haddaan celinno iyo wixii hadday la celiyo hadda dhulka ma qaban karaano dhul wada boodh maydhan iyo hebelkaa kan iyo meelaa kan xabad dhacaysay maqlahayaan war nabadgelyada sheegaysa bacdallahi dad baa keenay dad baa abuuraye adi maxaa kuu diida inaad abuurto inaad adu abuurto maxaa kuu diida marka hima alcaaliya ayuu rasuulka saxaabadiisa ku beera markaasa wuxuu rasuulku yidhi alayh subaxbu markaa maal maalmaa kamid uu qiso oga qisooda wuxuu yidhi ninbuu wuxuu ku yidhi wuxuu u sheekeeyey ninbuu soo martiyey rasuulkaa nin soo martiyey nin reer baadiyu aha soo martiyey markuu soo martiyey si fiican buu rasuulku u sooray rasuulkii baa si fiican loo sooray ninka ninka reer baadiyu iska wixii markaa uu hayey iyo adu aad u fiican buu u soo dhoweeyey markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi nin yahow salnii wax iweydiisi buu ku yidhi rasuulkaa dhihi wax iweydiiso maaha hadda ninka rabicatu ibnu kacab aad garanaysaan ma uu ka duwan yahay ninka waa nin caraabi ah rabiic bnu kacab nin himal caali oo khatar ayuu ahaa oo haata rasuulka ka yaabiyey buu ahaa meeshuu xidigahu qabsaday marka wuxuu ku yidhi wax iweydiisu nabi maxamed w wax dhahay wax iweydiiso ninka waxaa u fura inuu yidhaahdo ilaahay ii weydiyo inuu ilahay ii dambi dhaafo inuu ilaahay janno i geeyo wuxuu heli karay inuu yidhaahdo qaa'idka ummaddaa tahaye faqri baan ku jiraaye xoogaa bal ii xoologo wuxuu heli karay inuu yidhahdo jagaha liii dhiibo adu intaasoo opshin baa u fura oo adduuniya akhira wuxuuna inuu weydiistaa reebaadiyu hamigooda ma weyn dadka hunguriga weyn waa dadka reemagaalka waba deeeen haddii wax kasta la siiya waba deeeen waa dadka magaalada lakiin ninka reebaadiyaha laba sac maala iyo laba halaad maal hadduu helo inkastoo reebaadiya hadda isbedeleen oo qudhigoodu jiradii magaalada soo gaadh ninka wuxuu weydiiyey rasuulka ma taqaana wuxuu ku yidhi awr aan ku guuro iyo ri caruurta igu caddaystaan baan rabaabu in la isiiyo hal riti oon ku guuro iyo ri hadda laba ri muse ri soo ma garanaysaan ri maxaa la dhahaa magaranaysariwa eh? aigcadmiha waxaan saa ninkan ugu weydiiyey hadda ka hor baa birmingham ingiriiska anoo jooga darsi akhrinay masaajid master axmed liya baan sekadii waxbaan ka hadlayay markaasa waxaan maaragtay bintulmakhaad yaa ka waajibaysa bintulmakhaad waxaa layihahdaa waa mid waxaa weeyaan hooyadeed da'dii ku xigtay ay riman tahay marka midbaan waxaan ku idhi marka waa niirig weeyaan ma niirig weeye kuwii meesha fadhiyay nin bidaartu halkaa joogto ya waxaan ku idhi yaa garanhayaan ku idhi nirig wax la dho haddaba waa niman aduu han iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir sagaaliyo toban jir soddon jir intaasay isku dhex jiraan rag dhallinyara waxaan u akhriya darsi mid halkaa bidaarta u joogto oo marra mulukaysan oo madaxo dhan wada xiiri oo ku qaran bidaarta marra koofiyada xidhanay ee afarta taaga wuxuu yidhi aniga oo idin sheega aabbaha dhale ood garanaysaan caan u yahay odayga dhale caan u yahay baa yidhi sheekh anaga garanhay nirig waxaa la yihahdaa ariga madaxa madow maqashiisa weeyaanba ariga madaxa madow maqasha u dhalaa nidig la dhahaa bal ka warrama arrintaas ya reer buu ninkaa le ogo carruur buu dhalay carruur buu dhalay maalin kasta masaajidka isagoo wiilkiisa watu la yimaadaa wuxuu lehay ariga madaxa madow maqashi dhalaana nidikaa nidigaa la dhahaa buu cunugiisa intee in lag badan male ninka inuu af soomaali baran ya wa wax la yaab le wey marka ninkii caraabiga wuxuu yidhi awr aan ku guuro iyo ri aan wax ku cadaysto reerku i maalaan baan kaa ayaan ku weydiisanayaa rasuulka arrinta aad baa wuu ku celiyey wuu ku celiy haddana war wax weydiisiniyo intiibu haddana weydiiye ridii iyo wuxuu kusoo celiyay awrka mar saddexaad bu rasuulka ku celiy war niyo wax weydiiso yani ninkan hamiyadiisu yuu arkaa intiibu haddana ku anu ri iyo awrkaamaan ku weydiisan bu markaasaa rasuulka wuxuu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam awa cajazta an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil war maxaad ka gaabisay ood keeni kari weyday islaantii waayeelkeeda reer banu israa'iil nabiyulaahi muusa meesha ay la gaadhahtay madka cajistay maad keeni kari weyday aw cajazta an takuuna mila cajuuzi bani israa'iil halkaasay saxaabatu rasuulilahi ku dhegeen marka oy dhaheen rasuul allow wamaa cajuuzatu bani israa'iil reer banu maxay ahayd bay dhaheen halka oga qisooday wuxuu ku yidhi reer banu israiil waxay ahayd waktigii nabiyulaahi muuse reer banu ku dhex jiray ku dhacay oy safartii ay ka dhumeen waddadii oo muddo dheer ay wareegahayeen markaasaa nabiyulaahi muuse cuqaladoodii buu isugu yeedhay iyo culimmadoodii war dhib baanna haysto waddadii waan ka dhunnaye maxaa xalay dheheen ayuu ku yidhi waxay dhaheen waddada waxaan ooga dhunnay ahdi iyo ballan aan horaan gallay oo awowyaalkaanna ay galeen baanu burinay cuqubadiisii baa nugu dhacday bay dheheen saas darteed cahdigii haddaannu waan ka baxaynaa bay oo ahdigii muxuu ahaa buui waxay dhaheen nebiyullaahi yuusuf markii la xabaalay uu dhintay oo masar lagu xabaalay yaa awiyaalkii iyo dadkii reer banu israa'iile meesha joogaybu wuxuu kula dardaarmay cahdi kula galay haddii aad guurtaan ood baytulmaqdis iyo dhulkeennii asalka aad u noqotaan qabrigaygana intaad qodaan qaadu yii maydkayga qaadu yii haygaga tegina meesha anigana baytulmaqdis iyo celiyu halkaa ligu xabaalo yii sidaasaa cahdi iyo ballan yaa looga qaaday idan waaka annaga waanu soo guurray ballanta waan ka baxno maana soo qaadan bay dheen tiibaa cuqubadii nagu dhacdo jidkii baa ilahay naga qariyabad markaas wuxuu yidhahd yaa garanhayu yihi meesha markaasaa waxaa ihi maanta wax nool oo reer banu israa'iil oo garan kara ma jirto illaa hal cajuzo islaan waayeel aan ognahay wax taqaano markaasuu bal islaantii igu yeedha islaantii baa farrin loo faray wuxuu ku yidhi waxaa lagu yidhi marka waxaad ku tirahdaan buu yidhi na tusi nebiyullaahi yuusuf qabrigiisi ninkii loo diray markuu u tegay waxay ku tiri waxaad ku tirahdaan muuse ina tusin maayo ilaa aad ii ballanqaadda inaan jannada adkhul macaka aljanna ilaa aan jannada kula galo aad ii ballanqaaddi marnaba kusoo tusin maayt war u fiirsa meeshay ku dhegtay gabadhaas islaanta waa yeelka ilaa aad jannada inaan kula galo aad ii ballanqaaddi ma tusaayt hadde jannada gelitaanka muuse masay gacanta ugu jirtaa waa maya wey ninkii baa kusoo celiy wuxuu yihi saasay wadaadi tir nabiy llahi muuse arrintii way ku adkaatay hadde jannaan kuu ballanqaadi xuul bal orado inay sida yar dhaanta laga yaabaaye war tiih iyo dhib baan ku jiraaye bal ilaahay baan kula baryeennaaye bal hawlo kale waxaan samaynaba bal kaalay hor jidkana ma jirti tir haddaan jaanis aan haystaaye ilaad ii ballanqaadday an adkhula macaka aljanna marnaba ma yeelhay tir hawshii waa adkaatay jiq bay noqotay fa awxa allaahu subxaanahu wa tacaala wakhtigii baa ilahay waxyi kusoo degey nabilahi muuse markaasaa lii awfi cahdiha cahdigeeda u oofi baa lii ballanteedii u oofiyo u sheeg baa u ballanqaad inaad jannada kula gelayso sidii baa muuse u diray haddana wuxuu yihi ballantaadi waa lagu oofiyey rabbulcaalamiin baa soo amray yaa ii waxyooday idan jannadaad ila gelaysa ay kaalana tus sidii bay ku soo kacday islaam waa yeelow way soo kaxaysay waxay keentay meel buxayre biyo fadhida halkan biyahan ha laga tir soomaaliga maxa lagu biyo meel fadhiyo ceel markii laga maxaa la maxaa u taqanaado soomaaligaas ya maya markii la rabo in biyaha meesha laga dhameeyo dhurid dhurid baa la dhihi dhurid baa ad u taqaana adigana sheekh maxaa u taqaana kahar kahar kahari intuba lahjaad wey waan waa in ogaad hadhow marka hal lahja keliya waxa ku sheegi marka ama kahar dheh ama kahari dheh ama dhur dheh ama kaharqi dheh almuhim ka dhammee wey meesha biyihin laga dhameeyo wey ciidankiibaa meeshii lagu dalbado biyihiibaa meeshii laga dhameeyey eber laga dhigay bartii markii la dhameeyey bay tiri halkan jeexa saad u jeexaanba waxaa soo baxay maydka nabiyullahi yuusuf baa soo baxay markii baa lafihii iyo dhan laga soo qaaday meesha wuxuu xadiidku lehay bimujaradi saa loo soo bixiyey iyo waddadii waxay noqotay kaanamaa markaa maalin oo kale qoraxdii siay u caddahay oo kale bay waddadiina uga caddaatay iyo waddadu caddaatay dheh saaday usoo saareenba maydkiisa baa waddadii mugdiga kaga jiray tiiha ay ku jireen ba waxay unoqotaa markaa ka shamsi oo kale noqoteen sidiiba marka ayay ku tageen yani waxaan oga jeedaa rasuulka qisada muxuu u keenay saxaabadiisu ku tarbiyeynayo ninkii wuxuu ku yidhi caraabiga awa cajazta an takuuna mitla cajuuzi bani israa'iil war hataa reer banu israa'iil qofkoodii waa yeelkeeda dumarkahayd hataa himigeedii maad keeni weyd markaad leedahay ri aan maaliya awraan ku guuraa kaleed ila agtaaganta wax ka weyn maad weydiis himigaadii away buu leehay yani himmadii buu dhisahayaa awr himadaadi buu leehay awr iyo adri aad ag taagantahay maantao dhan kugu soo celinayo hawshaa looma baahna wey hima caaliya lagaa raba marka saxaabadii ba sidaa ugu qiseeyey halkaana waxaan ka qaadanaynaa maaragtay qiimaha ay leedahay hima alcaaliya wixii ku saabsanaa insha allahu tacaala haddiina jalse kale aan jaan usoo hello qisadaas haddana mid labaad aan kusii daro oo muxaadaro kale oo qisaskaa saxiix qisas nabowi baan insha allahu tacaala haddaan jaanis kale hello waan sii wadaynaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير